الحديث السادس والعشرون هذا محله وروى أحمد إمام أحمد وكوري عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال عبد الرحمن بن عوف وغيري قال رسول الله رسولك اللي صلى الله عليه وسلم إذا صلت المرأة هوينيد هديتكتو خمسة شنتيد صلاة شنتيد صلاة هديتكتو هوينيد وصامت شهرها بشيدا أي صنتو بشهر رمضان أي waxafidad farjaha farjigeedana ay xifido zinada iska ilaalido wa aaacat zawjaha ninkeedana ay adeecdo qiila lahaa waxaa lagu leeyahay aakiro udkhulii gal min ayi abwaabi اljannati jannada albaabaheeda mid alla midkii shiita aad rabto iri haddii gabadha shanteeda salaadood ay ilaashato mar alla marka adin ka maqasho waa inay dhaqaaqda weysaqaad iyo dahaaro iyo diyaargarow sunnays waktiga ku tukataysan dayicin bisha ramadaan soonka wixii ka tagoo caado iyo wakti ay umultaay ka taga soo qallaydo ninkeedana ay addeecdo aakhiro waxaa lagu yidhaha albaabaha jannada midkaad rabto ka gal midkaad rabto ka gal sidaas ayaa lagu yidhaahdaa rawaahu xadiidka waxaa wariyay axmedu axmed imaam axmedaa wariyey raqamka kun iyo lix boqol lixdan iyo ko wasaxabu ibnu xibbaana saxiix yeelay raqamka afar لحدا يصدح من حديث أبي هريرة في حديث كان وحا قصوانا لغا قابنا أن المرأة هوين إيدا هوين المحافظة إلى لعبادة ربها رب جيت عبادة ديدا وحق زوجة ننكيد حقي سنة إلى لبا والمجتنبة تهوينيدا كفغات عن الفاحشة الزنا يقرنك داخلة وحي قلي دونتا جنة ربها ربك الجنة في حديث وحا كسغان أن haweenayda alxaafidata ee ilaalida licibaadati rabbihaa rabbigeed cibaadadiisa wa xaqi zawjiha ninkeeda xaqeedana ilaalida walmujtanibata haweenayda ka fogaata can ilfaaxishati zinada iyo qurunka daakhilatun waa mid gelayda jannata rabbiha rabbigeed jannadiisa wadaacatu zawjihaa muqayadatun bilmacruufi fiiriya wadaacatu zawjiha ninkeeda muqayadatun waa mid lagu xidhay bilmacruufi wanaagga falaa daacata adeecid lahu ninka uguma sugna filmacsiyati meeshaan u fiirsada gabadha ninkeeda markuu wax amro labay u qaybsameen mar waajibay noqoeen marna waa xaaraan inay addeecdo haddii uu amro waxyaalihii ilaahayba amray oo waajibaadka ahaa daacaadka ahaa waajibay ku tahy salaada waktigeeda tuko uyi xijaabka ilaali qaraabada xiriiri uu xumaanta iska daa uu wixii ilaahay amray hadduu amro laba goray waajib ku tagabada gabadha amray saasay waajib ugu tahy ninka inay addeecdana allah amray waajibay ku tahy marka shaygaasu wuxuu ku ku waajibaa laba goor macnaha waxaa laba goor waa jeedaa ilaahiya amro saasuu waajib ugu yahay ninkiina wixii alla amray way u amraa ninka inay addeecdana alla amray marka waajib adag ku noqonay marna wuxuu amraa hay mubaax hay aan waajib asal hareecada ku ahayn laakiin mubaax ah waajibu ku ya inay samaydo maxaa yeelay ninkan inay adeecdo allah ku addoonsado waa waxay jannada ku geli lahayd hay iska mubaax haduu yidha samee waajibay ku tahay inay samaydo maxaa soo haray hay ilaahay diiday hadduu amro hay ilaahay xaaraamtinimeeyuu amra ayadii wuxuu ka dalbana wax alla ka xarimay mil ramadaan iyagoon cudurdaar sharciga lahayn ka dalbana nafteedu ama makaan ilaahaybaa ka xarimuu ka dalbana ama wuxuu leeyahay qaraabogoys noqo ama wuxuu amrayaa adugu alla ka xarimay wax ilaahay ka xarimay uu leeyahay samee dad uu leeyahay dulmi sharcigala shaqeeyuu leeyahy wax alla ka xarimay hadduu amro xaaraan qadcan waa inay adeecda nabi wuxuu leeyahy sal allahu alay waslm ina badaacatu fi lmacruuf waxa oo laysku adeecaa waa waxa wanaaga ah laa daacata limakhluuqin fii macsiyati اlkhaaliq makhluuq maba laga yeelo ilaahay ku abuurtay waxaad ku caasayn gabadha marka diinteeda waa inay taqaan waxa ninka lagu adeeca waa wixii awal alla amray koo iyo waxa mubaaxa ah labadaas laakiin shay xaaraana samee hadduu yidhaahdo hadday ka yeesho naartay ku geli waa inaysan wadaacatu zawjiha ninkeeda inay adeecda muqayadatun waa mid lagu xihay bilmacruuf macruufkay ku xidhanta wixii alla amray wixii mubaaxa labadaas wey falaa daacata daaca lahu ninka uma sugnaan fi lmacsiyati shay macaasiya hadduu amro uma bannaana inay ka yeesho naarayna ku geli hadday ka yeesho